بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب شرح لي صدري ويصر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المؤلف رحمه الله هذا كان باب إعراب الأفعال أفعاش إعراب تيدا باب كي لقى هذا الأي وي waxay noo soo dhamaaday baabkii baabu marfuucaati alasmaa waxa kale noo soo dhamaaday baabkii baabu mansuubaati alasmaa waxa kale noo soo dhamaaday baabkii Eh, wax kaliya inoo dhiman waa tawaabicda tawaabicdana sheekhu raxima allahu tacaala gadaal buu ka keeni doonaa halkan waxa uu ka gudagelayaa icraabta afcaasha la icraabo taasi ayaa halkan uu ka gudagelaya wuxuu yidhi sheekhu taqadama waxa soo horumaray ana alficla ficilku alaaatu anwaacin noocyo saddexa inuu yahay maadin maadi inuu yahay wa amrun amar inuu yahay wa mudaaricun mudaaric inuu yahay wa taqadama waxa kale oo soo horumaray ana almaadiya ficilka maadi waalmra iyo ficilka amar mabniyaani laba la binaynayo inay yihiin wataqadama waxa kale oo soo horumaray ana almucraba mucrabka min alafcaali afcaasha xaalada uu ka mid yahay huwa mucrabku almudaaricu mudaarica inuu yahay idaa lam yatasil marka aanu la xidhiidhin ay huwa mudaaricu binuunin inaati dhadignaanta nuunteeda walaa binuuni tawkiidi adkaynta nuunteeda nuuntii almubaashirati la baashirtay lahu ay lilmudaarici mudaarica wataqadama waxa kale oo soo horumaray ana alficla ficilka yadkhulu inuu galo hu ficilka min anwaaci licraabi icraabta anwaacdeeda xaalada uu yahay alaaatun saddex in ay galaan alrafcu rafca inuu galo wlnasbu iyo nasba inuu galo wljasmu iyo jasma inuu galo waxaaso dhan ba shekh waad soo qaadatu kuleeyahy mn ma dib baa loogu noqonaya laqmadu intaas weya laqmaaan bay nooga baahnay intaba waan soo qaadanay haddaba idaa culima haddii la ogaaday daalika arrinkaasi mar haddii la ogaaday fal icraabu icraabku khaasun waxa uu gaar ku yahay bilmudaarici mudaaric ayaa uu gaar ku yahay waxay noo soo hormartay afcaashu inay saddex tahay waa maadi iyo amar iyo mudaaric maadinta waxaynu ka bedelanaa alaaada yadii lilcila loo gooyey amrun baa kutusinaysaoo lagu cadfay maadi iyo amarna inay mibni ahaayeen xaggii hore aynu kusoo qaadanay kitaabka awelkiisa mucrabka afcaashuna inu mudaaric ahaa baynu qaadanay mudaaricana shardi uusii dhignaa oo ahayd nuunul inaah iyo nuunu tawkiid inayna la xidhiidhin nuunul inaah iyadu shardi male haday nuunul inaah baad aragtid markasta waa la baashirtaay sukun waxaa lagu bineeyaa sukuun nuunu tawkiidka waxaa shardi ah isaga inuu mubaashir yahay laakiin hadii aanu mubaashir ahayn dee mucrab waxa soo marnay soo ma mubaashirkana waxa uu ka wadaa marka ayna la baashirin waa marka uu yahay ficilku afcaalulkhamse afcaalulkhamse markuu yahay la baashiri mayso waayo waxa u kala dhaxaynaya faacilka alifutniinka waawljamca ya umanata almukhaataba ya walaa tattabicaani latublawunna fa imaa tarayinna markaa mucu rabbi iska noqonaya waxaa kaloo inoo soo horumartay ficilka anwaacul icraabka inuu saddex ka qaadan jiray rafciyo nasbo iyo khafd iyo jisma isaga gaar ku ahay malintu ma inoo soo horumarin idaa culima haddii la ogaaday daalika madkuurka aan soo sheegnay falicraabu icraabku khaasun waxa uu gaar ku yahay bilmudaarici mudaarica ayaa uu gaar ku yahay wa huwa mudaaricu marfuucun mid la rafcinaayo weeye abadan weligii xataa yadkhula ilaa uu ka gelayo calayhi ala lmudaarici mudaarica naasibu nasbiya ilaa uu ka gelaayo oo fa yansiba u nasbinayo ay huwa naasibku hu mudaarica aw jaazimun xataa yadkhula ilaa uu ka gelaayo calayhi ay cala mudaaric mudaarica jaazimun jazmiye oo fa yejzima u ay huwa jaazimku hu mudaarica wadalika tusaale naxu qowlihi tacaala iyaaka adiga oo keliya ayaanu nacbudu caabudaynaa wa iyaaka adiga oo keliya ayaanu nastaciinu kaalmo ka dalbanaa oo kaalmo aan weydiisanana markaa sheekhu wuxuu leeyahay naxwiyiintu waxay ku ijmaacsan yihiin ficilka mudaaric marka naasib iyo jaazim laga dhartiro inuu marfuuc noqonayo inuu marfuuc noqonayo waxaana u daliila oo tusaale uu u keenay nacbudu iyo nastaciinu ya waxay ka madhan yihiin naasib iyo jaazim labadaba soo kama madhna idan maadaama oo labadaba ay ka maran yihiin waa itifaaq in uu marfuuc noqdo naxwiyin o dhan baa is waafaqsan keliya waxay isku khilaafeen raafica godanaya muxuu yahay raafica godaya ee godkan sabab ugu noqonaya muxuu yahay aqwaal bay kuleeyihin culimadu qadriga inay ku gaari doona aqwaasha asaxuha ay asaxu laqwaali aqwaasha ka ugu saxiixsani qowluhum waa odhaahdooda ay leeyihiin raaficuhu nafsu tajarudihi min annaasibi waljazimi qowlkaasa raajixa aqwaasha kale oo dhanna waynu arki doonaa insha allah waana qowlka ku dureeray mucribiinta kolkay waxay icraabayaan carabadooda oo ah la ydhahdaa ficlun mudaaricun marfuucun litajridi min annaasibi waljaazimi sooma saas baa lagu icraabaa ha waana madhabka ku tegay fare iyo kayrkii oo kamida kuufiyiinta iyo akfash oo kamida basriyiinta fare kuufiyiintu kamid akfashna wuxuu kamid yahay basriyiinta way ku tegeen rafcahaasi haddaba daa'im buu noqonaya oo meesha waa joogaya waxa rafciyana waynu garanay waa nafsu tajarudi can naasibi aw min annaasibi wljaazim maadaama oo aynu garanin wixii rafcinayay inuu yahay tajarudkaa laftiisa ka qaawanaanshaha laftiisa oo arrin macnawi ah ah rafcahaasi daa'im buu noqonaya ilaa aynu ka helayno caamil jazmiya waynanu naqaana wayna inoo iman doonaade ama caamil nasbiya horeyna waynu arayna wayna inoo soo socda mayna intaas basiidayn wax adag ma jirasha ka wanawaasibu nawaasibtu allatii nawaasibtaasoo tansibu nasbin ay hiya nawaasibtu hu mudaarica qismaani laba qaybood weeyi qismun qayb weeyi qayb kaasoo yansibu nasbin ay huwa qismigu binafsihi naf ahaantii u nasbi ficilka mudaaric iyo wa qismun qayb weeyi qaybka oo yansibu nasbin ay huwa qismigu bian an ku nasbin mudmaratan xaal ay tahay mid xadfan bacdahu qismiga dabadii ah, qismiga dabadii wuxuu ku leeyahay nawaasibtii usoo annawaasib horta aynu isla fahanne waa jamcu naasib naasib baa nawaasib lagu jamciyey marka haddii naasib laydha waa lafdun naasibun baa loo jeeda iyo inaynu nidhaahno nasibatin baa nawaasib lagu nasbiyey markaana kelimatu naasiba loo jeeda kelmad nasbisan jawaasinta muxuu uga soo hormariyey ya wuxuu uga soo hormariyey oo jawaabteedu ay tahay aharka iyo raadka ay leedahay nawaasibtu waa wujuudi oo waa xarakada joogta jaazinka aharkiisu waa cadami oo maba joogo oo waa xadafte wlwujuudiyu ashrafu min alcadamiy wujuudiga joogaana wuxuu ka sharaf badan yahay cadamiga meesha ka maqan maynu isla fahnay intaas waa basiid bay la tahay kitaabkana idin qori xag hoose idinka eegeegan doona laba haddaba nawaasibtii loo qaybiyey saynu horeyba unaqaanay labadaasi waa maxay qismun yansibu binafsihi wa qismun yansibu bian mudmara soo intaa mayaan labada qaybood baa loo qaybinaya qismigan la qaybinayo ee loo qaybiyey qismun yansibu binafsihi qaybkaasi waa muttafaqun cinda jumhuuri naxwiyiin waa muttafaq inda jumhuuri naxwiyin oo basriyiin iyo kuufiyin intaba le waa yahay markaa taqsiimkan musanifku u maray oo ana nawaasibta in laba loo qaybiyaa waa taqsiimka saxiixa ah wey waana taqsiimkay ku tegeen madhabulbasriyiin nimanka basriyiinta la idhahdo madrasadooda sidaasi ah in loo qaybiyo laba qism yansib mudaarica binafsihi wa qismu yansib mudaarica bian mudmara waa qowlka ay ku tegeen ama madhabka ay mareen jumhuur albasriyiin ama madhab lbasriyiin badhe kuufiyiinta nimanka la dhahdo miyaa horeynu u qaadane iyagu keliya waxa ay leeyihiin waa qayb keliyaba waa qeyb keliya oo waa maxay dhammaan naftooda u nasbinayaan bay leyn wax idmaari kuma jira saasay leeyihin ya ida اkhtalafa fi masalati salakna alshala min alqowleyn kolba kii u de eh, kana madhabba kana madhabba kana rag baa kutegey kana rag baa kutegey saxiix wala la waaya laakiin sida saxiixi waa madhabkaasi basriyiinta weeyaan marka waxaynu nii qaybta tan ah labada loo qaybiyay waa madhabka basriyiinta waa sida saxiixa ah kuufiyiintu way ku khilaafeen oo waxay ku tageen iyagu labada qaybood qayb kasta oo kamid inuu naftiisa u nasbinayo e wax idmaariba aanu ku jirin intaa maslefan wanawaasibu nawaasibta alati nawaasibtaasoo tansibu nasbin ay hiya nawaasibtuhu mudaarica qismaani laba qaybood weeye qismu weey ka bedelo qismigaasoo yansibu nasbin ay huwa qismigu binafsihi naftiisa isagu wax u nasbin wa qismun qayb weeye yansibu nasbin ay qismigu bian ku nasbin mudmaratan xaal ay tahay mid xadfan weeyaan sida ufa mudmar bimacnaa waa maxduufa weeyaan bacdahu qismiga dabadii la xadfay oo la idmaariyey idmaarkaasaa laba noqon doona ama ha noqdo jaa ama ha noqdo wujuub isaga inoo qaadaa dhigi doona falawalu ka hore ka hore waad la socotaa mayla tahay falawal falqismu lawal qayb ka hore waa qaybke qaybka naftiisa u nasbinaya ficilka mayla socotaa arbacatun afar weeyi axaduhaa axad larbacati afarta ka ugu horeeya an an weeyi an baa ugu horeysa waa umulbaab waataynu odhan jirnay likulli adaatin ittafaqa camaluhuna laabudda lahaa min ummin walikulli ummin lahaa khasaais min äh, wa ummu hada lbaab an wa min khasaa'isihaa annahaa tacmalu daahiratan wa mudmaratan ah, adaad kasta adawaad kastao camalkooga ay isku mid yihiin inuu hooyo yeeshaa waa lagama maarmaan hooyo kastaanana wax u gaara ayay leedahay baabka kan ah ee nawaasibtana hooyadood waa aan camalka iyadoo ay la gaarka tahayna iyadoo oo muuqatana way shaqaysaa iyadoo qarsoona way shaqaysaa qacido mayna saan jirin hore inu qaadanay haddaba takood waa an haddaba an waa xillima in lam tusbaq waa hadii aan lagala horumarin bicilmin cilmi waa hadii aan lagala horumarin walaa dhanin dhanina aan lagala horumarin waa haddii cilmi iyo dhani midnaba aan lagala horumarin wey marka antan waa anta masderiyada loo yaqaano weeyaan fahma hamsadeeda way fadxisan tahay waa reeban waa an almasderiya masderiya sababta loogu magacaabayna waxa ay tahay waxa ka dambeeyay masder ka dhalaalisa misl ya anta naasibada ahi waa te waa anta masderiyada saa fahma masderiya maxaa loogu magacaabay waxa iyada ka dambeeyay masder ka xariraysa masder bay ka dhalaalinaysaa waynu fahnay sooma maadka da hore inu soo qaadanay ilaa jurumigi ilaa amridi wayna daba socota waaya weliba cilmi iyo dhanina lagalama hormari cilmi iyo dhani haddii lagala hormaro kuwa soo socday kamid mid noqon doonta cilmi iyo dhanina kama horeeyo waana masteriya marka taas waa naasibada koobaad wey waa naasibada koobaad wey hadaba waxay dhacdaa awelka way dhacdaa bartankana way dhacdaa bartanka haday dhacdo waxay xariraysaa marfuuc buu noqon karaa mansuub buu noqon karaa majruur noqon karaa saxiix tusaale ku fahmi acjabanii an taquuma maxay dhacday bartan haddana waxa laga soo xariraya ajabani faacilkeedii ajabanii qiyaamuka horta an taquma aynu isla taquma meesha taala taqumi waa ficli maxaa nasbiyey dee antan muuqata nasbisay sheekh masderkay xariraysaana ile waxaynu nidhi master sababta loogu magacaabay waa ka dhala waxa ka dambeeyey master ka dhalaalisa soo ya faacil buu noqonayaaba macnaheegusina waa maxay acjabanii qiyaamuka istaagaaga iyaabgeliyeba wey bartan bay ku jirtaa axbabtu ha axbabtu waxaan jeclaaday an taquuma inaad kacdo taquuma meesha taala taquumadan meesha taala waa la nasbiyey maxaa loo nasbiyey antanaa nasbisay masterka ay xariiraysaana waa mafcuul acjabanii ya axbabtu qiyaama kabay noqonaysaa cafwan axbabtu qiyaama kabay noqonaysaa waaya waxa kale oo ay noqon kartaa majruur farixtu bian taquuma farixtu bian taquuma aye badan waxay jiraysaa ma anta may jira ilaa antu waa xarafe waa masderka la ay dhalaalinaysa iyada oo ah farixtu biqiyaamika misle faanaynta marka antu hadday bartanka dhacdo waxaa laga soo xariraya laga soo awinaya marfuuc waa noqon karaa majruurna waa noqon karaa mansuubna waa noqon karaa awalkay dhacdaa awalka marka ay dhacdo waxaa laga soo xariraya mubtadun buu noqdaa wa an tasumuu khayru lakum wa an tasumuu khayru lakum mayna basidayn markaa tasuumudaasi de antaasi awal bay dhacda sooma waxaynu xariirana wuxuu noqonaya maxay master buu noqonaya wa an tasumuu khayrun lakum mararka qaarkoodna waa laska xadfaaba mararka qaarkoodna waa laska xadfaaba tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraah ninka mucaydi la idhahdo inaad aragto waa ayaa kaaga khayr badan inaad eh, inaad maqashid baa kaaga khayr badan inaad aragtid ya waa matheriya mahmaha ay keenaan saddex sibood baa dhawaaqa an tasmaca bilmucaydiyi khayru min an taraah markaasi waxaa nisbiye way baynu arkayna maxaa nisbiyey de antan joogta waa anta suma way lamid tahay waxaa kaloo loogu dhawaaqa tasmaca bilmucaydiyi khayru min an iyadoo la nasbiyo waxaa kaloo loogu dhawaaqa tasmacu bilmucaydiyi khayru min an sida faraha badan lina waa tasmacu bilmucaydiyi khayru min an tara waa iska rafciye eg waa la la rafciy waa la gooyi la rafciye marka xadiiskii rasuulkuna waa lamid e. bukhariyo muslim ay soo saareen min xadiidki abi hurayra kullu sulama min annaasi calayhi sadaqa waxaa kamid a alfaada xadiidka kusoo aroortay tacdilu bayna tnayn sadaqa sadaqatuntaa dambe waa khabar awi mubtadii waa ficilkan anti baa ka go-an wa cadluka bayna tnayn antan waa masteriye wey sababta masteriye loogu magacaabina master baa laga dhalaalinayaa waar masle fanaynta marka waxay noqotaa afar bay noqotaa an haddii aad aragtaan luqa alcarabiya an masteriya waa tan iminka aynu ka hadalnay an mukhafafa min athaqiila waxay daba dhacdaa cilmi iyo dhanni wax faa'iideynaya sow laba ma iyo an loo yaqaano mufasira mufasir an mufasira la dhahdo waxbay cadaynaysaa iyadu waxay daba dhacdaa jumla fiha macna alqowl jumlo ayay daba dhacdaa uu ku dhex jiro jumladaasi qawl macnihi xuruuftii qawl kuma jiro oo qaaf yowow iyo lam kuma jiro laakin qawl macnihii baa ku guda jira fa faawxaynaa ilayhi an isnai lfulka ya faawxaynaa an isnaci eega isna waa ficil amar antan waa maxay waa mufasira maxay daba dhacday jumla fiiha macna alqawl duna xuruufi mufasira loo yaqaano iyo mid loo yaqaano zaa'ida qur-aanka marka ay joogtana silaa laodhan ama tawkiid baa laodhan waa ta daba dhacda lamaada xiiniyada falamaa an jaa albashiiru anti ficil bay gashay maadi anta maxaa loo yaqaana qur-aanka marka la joogo waa silo iyo tawkiid carabiga haddii aad joogtidna zaaidaad odhan kartaa silaad odhan kartaa waxaad odhan kartaa an mufasir ah an muhafifa min athaqiila iyo an zaaid haddii an aad aragtaan ma adkayla tahay axaduhay axad arbacati afarta ta ugu horeysa an weeyi in lam tusbaq waa haddii aan lagala horumarin bicilmi cilmin iyo walaa dhanin dhani naxu yuriidu llahu allah waxa uu doonaya an yukhafifa inuu fudaydiyo ay huwa allah cankum idinka inuu idinka fudaydiyo maxalushaahidkaynu usocona waa an yuafifa yukhafifa waxa nasbiyey antan meesha joogtaa nasbisay lagalamana hormarin cilmi iyo dhani mid made soo ma markaa master baynu ka xiriirana waka mafcuul buna noqday wa an tasumuu soomkiina ayaa khayru lakum idin khayr badan inad soomtaan baan idin khayr badan haye antani waa masderiya tasuumu afcaalu khamsa weeye calaamatu nasbi waxad funuunka weeyi masderka la dhalaalinayaay mubtadihi weeye khayruna waa khabarkii wa sawmukum khayru lakum mayna basidayn fain subiqad haddii lagala horumaro bicilmin cilmi haddii lagala horumaro wadalika tusaale naxwu calima an sayakunu iyo lamid ah weeyaane anti mukhafafatun mid laga soo fudaydiyey weeyi min athaqiilati ti la soco min athaqilati ti cuslayd wasmuhaa mukhafafadaasi ismigeedu damiiru shani damiiru shani weeyi damiirkaasoo maxduufun la xadfay walficlu ficilkuna marfuucun mid la rafcinayo weeyi wahwa ficilka marfuuca wa faaciluhu ay wa faacilulficli iyo ficilka faacilkiisu khabaruhaa ay khabaru an an khabarkeeda weeyi kamaa taqadama sidii inoogu soo horumaray fii baabi nawaasikh nawaasikda baabkeedii tan waynu soo qaadanay halkan wuxuu ugu sheegaya un listidraadun bu ugu sheegaya meesha istidraadun bu ugu sheegaya waa dikru shayi fii gayri maxali lilmunaasaba bay dhad istidraadku waa maxay waa dikru shay shayga in lagu sheego fii hayri maxali booskiisii meelaan ahayn limunasaba munaasabad darteedna loogu sheego horeynu usoo qaadanay waa lilistidraad maadaama aan laga sheekaynayey ayuu iyadana kugu soo daray wuxuu ku leeyahay haddaa cilmi lagala hormaro haddaa cilmi lagala hormaro cilmi unha ha ilaashanin cayn iyo laam iyo miimun ha eegin sheekh iska ilaali waa kullu lafdin daalin cala alyaqiin ficil kastoo yaqiin ku tusinaya calimaa kamida ra'aabaa kamida taxaqaqaa ka mid a tabayanaa ka mid a dhanoo malalka qaarkood yaqiin cilmi loo isticmaalaa ka mid a malja'a min allahi ila ilay marka cilmi baa loo isticmaalay moogta markaa lafdiga cilmiga una daba taagnaanina waa wax kastoo yaqiin ku tusiya misle fani ama dhanni dhanni dhannina malo unha oo da iyo nuun sheegan unha waa wax kasta waa kullu lafdin waa kullu lafdin daalin cala dhan ama lafdu dhanni ha amayuu noqon waa xarsiba oo kale waa khaalo oo kale waa zacmo oo kale soo male may faa'idan jirin waa dhan weeyaan marka wuxuu ku leeyahay haddee lagala hormaro cilmi waa wax yaqiin tusiya un ama lagala hormaro dhanni waa wax mal malo ku tusiye rujxaane maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya antaas waa mukhafafa min athaqiila maaha tii masteriyadahay waxaa laga soo fudeydiyey tii shadnayd baa laga soo fudeydiyey kadib ficilka iyada ka dambeeya waa iska marfuu mansuub ma noqonayo iyada ismigeediina wuu go-an yahay abarkeeduna waa ficilka ka dambeeya intaas mana basidan culuma intaas mana basidan de horey nusoo qaadan iyadu waa mukhafafa min athaqiila ism ficilka ka dambeeyana marfuuc buu noqonaya mansuub maba noqonayaba iyada ismigeedi waa damiiru shani maxduuf oo go-an khabarkeegina waa ficilkan meesha yaaliyo faacilkiisa mana basidan waay iminka calima an sayakunu anhu baa la odhanaya sayakunu ficilkaa wain subad hadii lagala hormaro bidanin dani hadii lagala hormaro fa wajhaani laba waj baa jaaizani banaan ficilka laba waj baa ku banaanaanaya in la rafciyo iyo in la nasbiyo waxasibu waxay maleeyeen allaa takuuna inayna sugnaanahayn allaa takuuna inayna sugnaanahayn fitnatun fitna inayna sugnaanan takuuna taan baynu ka laqmayna ma aragta quri'a waxaa la akriyey fi sabcati sabcada dhexdeeda binasbi nasbe ayaa lagu akriyey warafciyo rafc ayaa lagu akriyey waxaa la akriyey waxasibu allaa takuuna waa qira'a sabciya markaa waa maxay antani waa tii masteriyad ahayd waa ti masteriyad marka takuunana iyada ayaa nasbisayba iyo waxasibu alla takunu takunu haddii aynu ka dhignana mukhafafa min athaqiilaynu odhanana ficilka ka dambeeyaana waa marfuuc ismigeedii waa go-an yahay ficilka ka dambeeyaana wuxuu noqonaya khabarkeedii armayna basidan waka halkan waxaynu kaga baxnay mukhafafa min athaqiila ama waxaynu kaga baxnay wixii anta loo yaqaanayba dhammaanteed labadaas markaa ka taabtay anta masteriyada ah iyo ta mukhafafa min athaqiila anta masteriyadii waa anta masteriyada la dhahdaa waa ta aan cilmi iyo dani lagala horreynin anta mukhafafa min athaqiila la dhahdaana waa ta lagala horeeyo wax yaqiin ku tusiya ama wax rujxaan ku tusiya haddee cilmi lagala hormaro mukhafaf min athaqiila sideedaasay ku tahay haddee lagala hormaro dhanina laba wej baa banaan laba wej banaan in ficilka ka dambeeya la rafciyo oo loola dhaqmo an mukhafafa min athaqiila iyo in la nasbiyo oo an masteriya markaa iska noqoto waynu isla faanay la tahay marka antaas masderiye ayay noqonaysaa laadaasina waa naafiye weya takuna ficilka mudaaric antaasa lagu nasbinaya haddii kalena mukhafaf mina taqilay noqonaysa marka la rafciyo waa bacda dhanida weeyaan markay dhani daba dhacda weeyaan ayay labadaa waj ku banaan yihiin waayahay wathani xarafka labaad lan lan wey xarafka labaad waa lan sheekh ee naasibka naftiisa waxu nasbiya naxw lan nabraxa ka suuli mayno caakifiina ina naano kuwa dul yuurala calayhi calaa cibaadati lcijli weyga caabuditaankiisa ka suuli mayno inaanu ahano kuwa dul yuurala nabraxa waa la nasbiyey caamilka nasbiyey me waa lan lan wey bidaatiha bayna u nasbinaysaa ismigeedii me ismigeedii ya lan nabraxa naxnu maynaan de caakifiinana waa maxay waa khabarkii caleyhi jaari majruurna caakifiinka iskaga tacaluji waayahay haddaba lantu waxaa la idhahdaa lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin baa la dhahdaa xarfu nafyin waa maxay liannaha tanfi xadatha xadathay anfiyaysaa lan taquuma ka waran lan taquuma iminka hadii aad tirahdin ama lan aquuma hadii aad tirahdin aquuma lantani waa xarfu nafyin waa xaraf nafya oo wax diidaya muxuu diidayaa alxadad xadadkay diidata xadadku waa maxay waa qiyaamka lan aquuma anigu he ma kacayo xadadkay diidaysa aqiyaamka wa nasbin lafdigay nasbinaysa aquuma min baa u dambeeya muna nasbisnayn ya waa yahay wa istiqbaalin istiqbaalna waa maxay takhtasu azamn almustaqbala takhtas azamna bimustaqbal zamankii waxay u khasisaysaa mustaqbal bacda an kaana muxtamila lilxaali walistiqbaal markii hore wuxuu ixtimaalayay oo suuragal ka ahaa inuu xaali yahay iyo inuu mustaqbal yahay maadaama iyada ay gashay maxay u khalistay istiqbaal istiqbaal ba ukhalistay mayna basidayn markaa nafyigeegaasina ta'biid ma aha sida uu zamaqshari sheeganayo takiidna ma aha takiidna ma aha waay waman ra'a nafya bilan muabada faqawlahu huwa siwaahu facduda ayuu odhanaya maxamed ibnu maali marka lantin waynu fahne waa naasibka labaad wthaliu naasibka saddexaadi kay kay wey kaydii almasteriyatu masteriyada loo nisbeeyey wahiya kaydaasi almasbuuqatu ta lagala hormari wey bilaami laam lagala hormaray lafdan xagga dhawaaqa naxwi likay laa tasow si aydaan murugoon aawadeed aw taqdiiran ama xagga taqdiirka lagala hormaray naxw jituka waan kuu imiday kay tukrimani si aad ii karaamaysid fain lam tuqadar haddii la qadarin allaamulaam haddii aan la qadarin fakey key fakey key jaratun jaara weeye wlficlu ficilku mansuubun mid la nasbinaye weeye bian an ayaa lagu nasbinaya mudmaratan xaalay tahay antaas mid idmaaran badaha ay bada badaha ay bada kay kay dabadeed wujuban ay idmaaran idmaar idmaarkaasoo wujuban daa wujuubin waajibnima usaaxiib a ah, waaya muxuu ku yidhi naasibka saddexaad waa kay dee kay way isla naqaana ajrubian kuso baran waa kayda weliba loo yaqaano masteriya kayda loo yaqaano masteriya waxaa ka dambaysay master ka xariirtaa soo islama fahmino ya waa basiid imika tasaw waa ficil mudaaric o afcaal khamsa o caamil calaamatu nasbin wuxuu ahaa xadfunuun soo ma maxaa nasbiyo nuunkii leefay dee kaydan meesha joogta haddaba kayda masteriyada ah shardi bay leedahay shardigaa leedahay waa maxay waxaa lagala horumaraa laam laam baa ka horaysa lafdan bayna uga horaysa waa lagu dhawaaqaaba sida likayla tasaw waaba lagu dhawaaqay laamtide laamkaasina tacliil baa laamu tacliil baa la dhadayada xarfu jarin wa tacliil baa la odhanaya soo dhalaalinayso licadami isaatikum bay noqonaysaa ama licadami isaatikum waay ama taqdiir ahaanba ma muuqato lakin waa la qadaraya waa la qadaraya ma muuqato lakin he waa la qadaraya sida kay laa yakuna duulatan oo kale kay laa yakuna duula waxaa la niyeysan yahay eeg markaad qadaraysid waxaad niyeysan tahay inaan laa meesha ku qadaran tahay ama jitu kay tukrimani kaydani waxaad u niyeysan tahay laamtii niy ahaan baad ku haysa inay meesha ku qadaran tahay jituka waan kuu imid kay tukrimani likay tukrimani wataa markaa nasbiseed arkaysiin markaa kayda masderiyada ah shardigeeg waa maxay waa in laam lagala hormaro lafdan ama lagala hormaro taqdiiran taqdiiranna muxuu uga jeeda de waad niyeysantahay ina laamti horeysa meesha mayna basidayn wuxuu ku yidhi haddaba haddii aan laam lagala hormarin lafdan walaa taqdiiran kaydaasi waxaanu ohanana waa jaara ku darsatanna xurufu jirkii miseed haysatay toddobiyo toban uge laba keliya ku laaban be ba qaar baa soo biiriya soo maartid kaydaasina waa jaar ficilka iyada ka dambeeyana waxaa lagu nasbinayaa an antaasina way qarsoon tahay wujuuban bayna u qarsoon tahay mana basidan kaydina waa taa naasibka saddexaad waa kay kaydaasi masteria ayaa la ydhaahdaa sababta masteria lagu bixiyna master baa waxa ka dambeeya lagaga soo dhalaaliya shuruudeedana waxa ka a ama shuruudda ay ku shaqayso kayda masteriyada aynu ku garananaay waa in laam lagala hormaro dhawaq ahaan ama taqdiir ahaan haddii aan lagala horumarin kayda jaaraynu ka dhigi ficilka ka dambeeyana waynu nasbin anmudmalo wujuuban bayna ku nasbini waraabici walxarfu raabicu xarafka afraad idan idan weeyi xilima insudira hadii la haddii la horumariyo fi awalilkalaami kalaamka awalkiisa insudira haddii lagu bilaabo fi awalilkalaami kalaamka awalkiisa oo wakaana uu ahaado alficlu ficilku bacdaha idanta dabadeed mustaqbalan mid mustaqbala wa muttasilan uu ahaado mid la xidhiidhsaday bihaa idanta aw munfasilan uu ahaaday mid ka soocmay canhaa idanta biqasamin qasm lagaga fasliyey aw bilaa ama laa lagaga fasliyey laadi annaafiyati naafiyada ahayd naxwu idan markaa ukrimaka waan ku sharfi doonaa wa idan wallahi ilaahay ayaan ku dhaartay ukrimaka markaa waan ku karaamayn doonaa aw idan laa ukhayibaka markaa ku hoojin maayo jawaaban ha taquulu dalika arrintaa waad oran jawaaban ay mujiiban xaalaa tahay mid u jawaabaya limanin ana anigu aatiika waan ku iman doonaa watusama waxaana lagu magacaaba xarfa jawaabin wajizayn xaraf jawaab iyo jaza ayaa lagu magacaaba ka afraad ee naasibka naftiisa wax u nasbiya waa idan idan idan idan waa xaraf naftiisa isna wax u nasbiya shuruud bay leedahay laakiin shuruudeedu waa saddex saddexdaba sheekhaa kuu sheegay ko an takuna fi sadri jumlati jawaab jumlada lagu jawaabayo iyadu waa ina ugu horeyso oo shardiga koowaad hadalkaad ku jawaabaysid iyado ha ugu horeyso so shardi maaha ka labaad an yakuna alficlu bacdaha daalan cala lmustaqbali ficilka iyada ka dambeeya waa inuu mustaqbal yahay xaali waa inaanu ahayn shardiga saddexaad allaa yafsila baynaha wa bayna alficli fasilun hayra alqasmi walaa annaafiya waa inaan la kala faslin iyada iyo ficilka waa inaanu kala saarin kala saare aan ahayn dhaar iyo laada naafiyada masle fahni saddexdaa shardi haddii laga helo maxaa la samaynayaa waxaa ka dambeeya way nasbinaysaa tusaale waa idan ukrimkaba weeyaan idan ukrimaka idan ukrimaka imika qofaa ku yidhi ana atiika waan ku iman doona maxaad ugu jawaabaysaa idan ukrimika baad ugu jawaabaysaa shardigii koowaad ka eeg jumladan aad ku jawaabtay iyado ma ugu horeysaa idan ukrimaka haadhade ficilka ka dambeeya mustaqbal ma yahay ha waan ku iman doonaa marka aad leedahay ana aatiika waan ku iman doonaa waa tirlen markaa aad ii timaad ficilku mana mustaqbalayn waa mustaqbal shardigii saddexaad iyada iyo maa kala saarayeen idanti ficilkii idanti maa kala saaray may dee nasbi sheekh faasilka wax muktafar ah oo la dhaafa hadduu qasam kala saaro sida idan wallaahi ukrimaka idan wallaahi ukrimaka wallaahidaasaa kala saartay idantii iyo ukrimaka waa mukhtasaro waa la dhaafaya waxaa kaloo kamida laada naafiyada idan laa ukhayibaka laadaa naafiyadaa kala saartay kuwo kalena way sheegaanoo darafki iyo jaar iyo majruurka iyo kuwaana way sheegaan darafka iyo jaar majruurkana waxaa ku tagsan sheekha loo yidhaahdo ibnu cusfuur ayaa ku tagsan markaa saddexdaa shardi ayay iyadu leedahay waraabicu ka afraad idan idan weeyi in sudirad waa hadii la aweleeyo fii awali kalaami kalaamka awalkiisa oo wa kaana uu ahaado alficlu ficilku bacdaha iyada dabadeed mustaqbalan mid mustaqbal ah, wa muttasilan uu ahaado mid la xidhiidhsaday bihaa idanta ow munfasilan u ahaado mid ka soocmay canhaa idanta biqasamin qasam kaga soocmay ow bilaa ama laa lagaga fasliyey laadi annaafiyati naafiyad ahayd naxwu idan ukrimaka wa idan wallaahi ukrimaka wa idan laa ukhayibaka jawaabanay taquuli dalika arrintaa waxaad odhanaysaa jawaabanay muujiban xaalaatahay mid u jawaabaya limanin mankoo qaala yidhi ana anigu atiika waan ku doonaa watusama waxaana lagu magacaaba xarfa jawaabin wajazain baa lagu magacaaba xaraf jawaab iyo jaza de waa jawaabo ana aatigabu qofka kudha waad ugu jawaabaysa waa jaza o waad ugu abaalgudaysa mayna basidahay shuruuddeedi inta baydkaasu kugu kulmiyeyba acmil idan idaa atadka awalan wasuqta ficlan bacdaha mustaqbalan waxdar idaa acmaltaha an tafsila ilaa bixalfin aw nidaa in aw bila wsil bdrfin aw bmajruuri calى ray bni cusfuri raysi nubala wain taji bxarfi caطfin awala faaxsanu lwajhayn anla tacmala kuweenu kuma darayaan bidkaas wuxuu ku yihi idanta camal si haddii ay kuu timaado marka ugu horeysa waa shardigii isdiradi sooma oo wasuqta aad keentid ficlan ficil bacdaha iyada dabadeed mustaqbalan mustaqbal ah maya waxdar ka digtoono idaa camaltaa markaad camal siisid aan tafsilaha inaad kala saartid ilaa bixalfin dhaar mooyaane aw nidaa nida mooyaane aw bilaa laadii naafidahayd mooyaane intaas maad u dhaafi kartaa mukhtafaraada wafsil ku kala saac ku kala saar bidarfin daraf aw bimajruurin ama majruur calaa ra'yi bni cusfuurin ninki ina cusfuur la ohan jiray ra'yigiisa ina cusfuur baa saa qaba ibni cusfuurkii ra'yisi dadka ragga caqliga badan madaxweynehoogaa madaxooga isagaba hor socdu guleey soo wain tajib bixarfi cadfin awala fa axsan lwajayni allaa tacmala haddii xarfu cadafu ka horeeyo waxaad iska tiri waidan ukrimaka baad iska tiri oo xarfu cadaf aad ka horreysiisay markaa laba wej baa kuu banaan inaad camal siisid iyo inaad camal siisin fa axsan lwajayni allaa tacmala waa inaad camal siinin waa inaad tidhahdin waidan ukrimuka intaa wn isla fahna soo ma ka soco halkaa qayb baa noogu dhamaatay wthaniy wlqismu thani qaybka labaad maa qismi weeyi maaga oo yansibu nasbin ay huwa maagu almudaarica mudaarica nasbin biidmaari an an xadfideedana ku nasbin badahu isaga bacdahu maaga dabadii la xadfo wahuwa maagaasi qismaani laba qaybood weey maa qayb weey maagaas oo tudmaru lxadfi an an la xadfi bacdahu maaga dabadi jawaazan ee xadfan xadaf xadafkaasoo jawaasan idaa jawaasin banaani u saaxiiba wamaa qismi weeyi maagaasoo tudmaru laxadfi an an la xadfi bacdahu maaga dabadi wujuuban ee xadfan xadaf xadafkaasoo wujuuban idaa waajibnima u saaxiiba waa qismun yansibu binafsi meel baynu kusoo marno waa afar iyo qayb ku nasbinaya bian mudmara qaybtaa bian mudmara ku nasbinaysaa laba usii qaybsamaysa anmudmaradaas inay tahay wujuuban loo idmaariyo iyo in jawaasan loo idmaariyo mayna basida waa intii ajribi sooma garaano in wujuuban loo idmaariyo iyo in jawaasan loo idmaariyo dee naasibti ajribi aan ku qaadanin weeyaan falawal wey falqismu awal qaybka hore ka hore waa ke waa waxa loo idmaariye anta ya jawaasan de soo ma khamsatun shan weeyi wahiya shantaasi laamukey laamta laamukay la yidhaahda weyi naxw wa umirna waana la amray linuslima inaan u hogaamsano lirabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda waa laamta loo yaqaano laamukey laamukey waa la idhahdaa laamu tacliilna waa la idhahdaa laamuljarina waa la idhahdaa key maxaa loogu idaafeeyey kay tacliil bay faa'iideysaa laamtana tacliil bay faa'iideysaa misle fani sababta loogu idaafeeyey laamukey baa la yidhi kaydu tacliil bay faa'iideysaa laamtuna tacliil bay faa'iideysaa saddex magac bay leedahay marka laamukey waa la idhahdaa laamu tacliilina waa la idhahdaa laamuljarina waa la idhahdaa may la socotaan waaya markaa laamta laamukeyda la yidhaahda dabadeed eeg ficilkii waa la nasbinaya waxa nasbinayaana ma jooga e waa wax qarsoon oo an mudmara waana jawaasan shaygan meesheedii joogaana wuxuu ku tusinayaa kaa qarsoon ayuu ku tusinaya saxiix wala la markaa iminka linusnima nusnimo waa la nasbiyey an mudmaro qarsoon baa nasbisay jawaasan baana loo qariyey laamtana laamu tacliil baa la ydhaahdaa laamtana laam tacliil baa la ama laamkey ama laamiljar baa la idhaahdaa misle fanaynta waaya walwaagu falawalaka hore hamsatun shan weeyi wahiya shantaasi laamukey weeyi walwaagu wa weeyi walfaau fa weeyi wa uma uma weeyi wa aw aw weeyi ha waa wow iyo fa iyo uma iyo aw oo intaba xuruufu cadafa waa laamukey iyo afartaa kale mina shantiba intahayn marka intan inagu cusub walwaagu wa weeyi walfaau fa weeyi wa uma uma weeyi wa aw aw wawda iyo fada iyo umada iyo awda oo alcaaifaatu cadfaya cala smin ismi dushii wax ku cadfaya ismiga oo khaalisin barax tiran oo khaalisa ay laysa aan ahayn ismigu fi ta'wiili ficli ficil macnihii mid qaba wuxuu ku leeyahay wawda iyo fa'da iyo umada iyo awda wax cadfa waxay wa waa ficilka waxay ku cadfayaanna waa ismi khaalisa ismi khaalisa maxaa looga jeeda isagaa kuu fasiray ficil macnihii waa inaanu qabin ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo kuwa waa inun ahayn ee waa inuu yahay ismi jaamida oo ah masderde ama jaamid kalaba ah saxiix markaa waxaa la soo cadfaya waa maxay waa ficilka maxaana lagu cadfayaa ismi khaalisa ismi khaalisna muxuu uga jeedaa waa ismi aan ahayn wasfide ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo kuwa aan ahayn masla fanaynta ya markaa eeg ismigaa hore ayay ku soo cadfaysaa ismiga hore ku cadfaysa waa ismi khaalisa yahay marka waxay cadfaysaa waxa ka dhalani in ficil lagu cadfo ismi marfuuca saa maaha masterka la xarirayo anba meesha ku qarsoone masterkaasi la xarir ah meesha ku jirta masterkay soo xarirayso ayaa la cadfaya oo macduufa macduufu calayhibuna waa maxay waa ismiga khaaliska ah weeyaan ee macnalficli aan qabin de macnalficli aan qabin inay aad u fudud ayla tahay madifaandeen wawda iyo fa'da iyo humada caadifaadka markay wax cadfayaan waxaa la shardiyaa ismiga ay wax kusoo cadfayaan ee macduufu calayhi waa inuu ismi khaalisa yahay waa intaa macnihu ismi khaalisana maxaa looga jeedaa waa inuuna ficil macnihii qabin ficil macnihii oo ismi faacil iyo ismi mafcuuliyo kuwa waa inaanu ahayn de ee master waa inuu yahay hadda masaa'ir fududaaday waa yahay naxwi qawli walubsu cabaatin wataqaracayni axabu ilaya min lubsi shufu walubsu cabaatin wataqaracayni buu kaga gaabsada waa baxruwaafir walubsu cabaa wlubsu cabaati wataqara caynii axabu ilaaya min lubsi shufuufi ha maysuun gabadhii laohan jiraa tirsa ha maysuun bintu baxdal alkilaabiya zawji mucaawiye ayay ahayd radia allahu canhu ardaa walubsu cabaatin bay tiri walubsu cabaatin mala adag xidhashadeed wataqara cayni iyo indhahaygu inay qabowsadaan ayaa axabu ilaya anin laiga kalgacaylo badan yahay min lubsi shufuufi mara jilicsan inaan xidho maradii qalafsanayd baa i dhaantay remi baa eda moogta ya kadibna waxa maradii qalabsaniyada miyiga lagu xidhin jiraaba iga fiican ya tan waxa weeyaan jilada sanle waa mucaawiya markii de waxa weeyaan madaxtinimada haye shamna u jooga de waxa weeyaan hodanka waa ayaa waxa weeyaan u qabay kadibna waxay tihi beydkana tirso waxay leedahay mara waxa weeyaan adag xidhashada aan xidhanayo iyo indhahaygu inay qabowsadaan ayaa layga kalgacayl badan yahay bay tii min libsi inaan xidho mihigii baa dhaama bay halkan <laughs> ya maxalushaahidka horta aynu fahanne wa lubsu caba'atin wa taqara eeg taqara meesha taala taqari waa ficil mudaaric ficilka mudaaric waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey an qarsoon waana jawaasan waana jawaasan bacda waawil cafi baana la qariyay dee soo ma macduufu caleyhi waa maxay waa lubsu waa markaa maxaynu cadfaynaa masderka inu dhalaalinayno wa lubsu cabaatin iyo wa iqraaru cayni bay noqonaysaa wa lubsu cabaatin male adag xidhashadeed iyo wa iqraaru cayni indhahaydu inay qabowsadaan ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yaha min libsu shuhuur waxay tidhi labaytun takhfaqu larwaaxu fiihi axabu ilaaya min qasrin muniifin walubsu cabaatin wataqara cayni axabu ilaaya min lubsi shufuufi waklu kusayratin fi kisri bayti axabu ilaya min akli ragiifi waaswaatu riyaaxi bikuli faajin axabu ilaya min naqri dufuufi wakalbun yanbaxu turaaqa duni axabu ilaya min qiطin aluufin wakhirqun min bani camin naxiifun axabu ilaya min cilji caniifin bay tiri ya kadibna mucaawiya u furi doonaa ya wuxuu ku yidhi waa qasiido baxruwaafira maysuun bintu baxdal baa tirisay gabadhii mucaawiye ayay ahayd waxay ku tilmaamaysaa nolosheeda inay xidhiidhi noqotay waxa weeyaan murigi ay ka awood badatay waxa ay ku nooleed waliba mulki dee aad iyo aada weyn manayna garanayn qadarkiisa kadibna abyaadan ayaa ay tirisay waxa weeyaan waxay tiri labaytun guri gurigaasoo takhfaqu ay dhabanayso al arwaaxu dabayluhu fiihi guriga dhexdiisa ayaa axabu ilaya anin layga kalgacayla badan yahay min qasrin fooq munifin la dheereeyey gurigiiraa miyihe kolba dabayshu dhinaca kaga imanaysay qaadqaadaysay ayaaba ii dhaamamay tir fooqan dheer wa lubsu cabaa'atin mare adag xidhashadeed wa taqara ayni iyo indhahaygu inay qabowsadaan ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay bay tir min lubsi shufuufi maradan jilecda sanaan xidhanahayna tii qalabsanayd baa ii dhaanta bay tiri wa aklu khusayratin jabroodhiya inaan cuno fii kisri beyti guriga dhinaciisa ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay min akli rakiifi canjeero maraq le inaan waxba i dhaantaba tiri jabkii yaraa roodhidiiya qalalnaay miyigaan ku cuni jiray wa aswaatu riyaaxi dabaylaha dhabeeshadooda bikulli fajin dhinac kasta ay ka soo dhabanayaan ayaa axabu ilaya layga kagacayla badan yahay min nuqri dufuf narsa garaacitaankeed ha dabaydii fuuhda haysa ee sawdeynaysay ayaabay idhaantaba tiri meeshan biruhu ay iskaraacayaan iyo narsadu wa kalbun ay bay tiri aygaasoo yambaxu qayliya aduraaqa kuwa guuriyeen iyo aniga dabaday ayaa axabu ilaya layga kalgacayla badan yahay min qiin bisad aluufin dad weheshi badan ya aydi meelaha ka maqmaqli jira ayaa dhaantay bay tir wa khirqun mid fariida oo min bani cami maadeeradaya naxiifun oo tamar daran oo weyda ayaa axaba ilaya laga kalgacayla badan yahay min cijlin dibi bay tiri caniifin waxa weeyaan ibri ya saaabiga saa kuleda mo kadibna mar alla markuu aqwaasha ka maqlay waa furay ilaa miyigeygii baa loo celiy nimcadii bay hayn weyde markaa maxalushaahidkeena uga socnaa waa maxay wa lubsu caba'atin wataqara caynida weyan maxalu shaahidkeenuna taqara masderka laga soo xariirayo ayaa lubsigaasi lagu cadfaya waaya iyo wa qawli wa qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyaan uu yidhi lowlaa tawaaqucu muctarin faurdiyahu ma kuntu uhiru atraaban calaa tirabin ha waa baxru basiid wuxuu yidhi lowlaa tawaaqucu muctarin mid soo banbaxaya rajayntii mawjuudun mid jirta haddii ayna ahayn oo fa urdiya aan raali geliya anigu hu muctarka maa kuntu maan ahaadeen uuhiru mid doorbida atraaban da calaa tiradin da kale kamaan doorbideen bu da da kamaan doorteen bu laba macnay culimadu ku macneeyaan lowlaa tawaquca muctarin mid soo banbaxa oo maxay u soo banbaxa sheegid khayr u sheego sheegid khayr u sheego kadibna aan ku raaligeliyo itbaac khayrkaa uu sheegayo aan ku raaco markaa kamaan doorteen buu leeyahay dada bimacnaa dada anigu aan isku dada nahay aan isku facda nahay kamaan doorteen dadaa iga waaweyn ee dadaa iga waaweyn waxaan u dooranaya ee aan u raacaya dee dada iga yaryar kama helayo khayrkaa kuwa iga waaweyni ay faafinayaan buu leeyahy taasi waa macno oo muxuu noqon lowlaa tawaqucu muctarin mid soo banbaxayo oo khayr sheegid usoo banbaxaya rajayntii hadii ayna jiri lahayn oo fa urdiya aan raali geliyo anigu hu muctarka bilitbaaci dee raacid aan khayrkaa uu sheegayo ku raaco maa kuntu maan ahaadeen uusiru mid ka doorbida atraaban da calaa tiradin da da da kamaan doorbideenoo dee dhalinyarada iyada ayaan iskala joogi lahaa aan isku facanahay buu leeyahy laakiin dadaa iga waaweyn waxaan doorbidaya ee aan raacaya khayrkaasaan ka helaya bu ley ka faa'idaysanaya kaasi waa macno waxay kaloo yidhahdeen lowlaa tawaqucu muctarin mid soo banbaxayo oo usoo banbaxayo waxweydiisi iyo baahi ah, u baahan yahay haddii ayna jiri lahayn oo fa urdiya aan raali geliyo anigu hu muctarkaasi muxuu ku raali gelinaya bilicطaad siin wax uu siiyo maa kuntu maan ahaadeen uuiru mid doorbida atraaban haninimo iyo hodantinimo calaa tirabin faqri kamaan doorbidan bu leeyay ya labada macno labadaba u yidhahdeen laakin maxalushaadkeen uga socnaa waa maxay waxa weeyaan fa urdiya ficilkan waa la nasbiyey an mudmaro jawaasana lagu nasbinaya bacd alfaaya cafina weeyaan markaa ficilkani waxayna lagu cadfaya tawaqu oo mstrd tawaqu oo mstr masterka lasoo xariirayana muxuu noqonaya ya lawlaa tawaquc muctarin fa irdaai iyaahu noqonaya marka masterkaa lasoo dhalaalanaya kaa hore lagu cadfaya labaynu haynaa iyo wa qawli shaacirka qawlkiisii weeyaanu yidhi inii waqat lii sulaykan uma aqilahu ka thawri yudrabu lama caafatil baqaru inii aniga iyo wa qatlii dilkayga sulaykan sulayk aan dilo uma acqilahu haddana aan ka bixiyo ka thawri dibi oo kale ayaan ay dibigaasoo yudrabu la garaacayo lamaa caafat marka ay biyo albaqaru loodu ya inii aniga iyo wa qatlii dilkayga buu sulaykan sulayk aan dilo uma acqilahu haddana aan ka bixiyo ka thawri dibi oo kale weeyi dibigaasoo yudrabu la garaacayo lamaa caafat marka ay biyo albaqaru loodu way kana waa baxrubasiid maxalu shaahidkeenu waxa weeyaan uma acqila acqila soo ma arkaysid ya acqiladan ayaa lagu nisbiyey an mudmaro jawaasana bacda humo xarfu cadafa waxayna ku cadfaysaa qatlida qatlida wey masderka la xaririnayana muxuu noqonayaa inii wa qatlii sulaykan uma caqlii iyaahu buu noqonaya marka lama caafatilbaqarada wuxuu ujeedaa looda marka la arooriyo waxa weeyaan dibidu marka ugu horreysa way iska cabtaa kadib markay dibidu cabdo way iskaga soo fushaa markaa looda lama garaaco looda lama garaaco waxa wey carabtu waxay samayn jireen dibigay kuriska ka garaaci jireen markay dibigaasi kuriska ka garaacaan dibigani biyuhu ku noqonaya kadib loodaasi dhidigi waxay ku cibro qaadanaysaa qasrigaa iyo dilkaa dibiga la dilay kadibna way cabaysaa kadibna he biyihii bay cabaysaa markaa eeg dibiga la garaacay yaa intifaac ka helay dee loodii kale soo ma marka isna wuxuu leeyahay ninkani isagoo socda ayuu kusoo baxay ba la yidhi nin islaam weyn wax ka dayaya oo hilfaa u qaadaya kadibna markaasuu ninkii kaga takhalusay wuu dilayba ya sulay baa loodhan jira ninki wuu kaga takhalusay kadibna dadkii suleyk dhalay baa u qabsaday isaga magti iyo diyadiiba u qabsadeen gabadhii waxa weeyaan u difaacay iyo reerkii sharaftooda uu ilaalinayena waxay yidhahdeen annaga waxba nagama kaa gelin markaa wuxuu leeyahay dheeftii anu aan soo jiiday yaa intifaacsaday dee cid kale sharaftood buu ilaaliye sooma haddana waa tan magtii laga rabade markaa dibiga saas dhinacaas uu kaga matelaya uu kaga shabahaya inii aniga iyo wa qatlii dilitaankayga sulaykan sulayg aan dilo uma acqilahu aan ka diyo bixiya ka thawri dibi oo kale ayaan ka dhiganahay buyidhi dibigaasoo yudrabu la garaacayo lama caafat marka ay diiddo albaqaru lood lood markay biyo diiddo dibiga la garaaco kale aana ka dhiganahay buyidhi <laughs> ya maalushaahidkana waynu sheegnay iyo wa qawli tacaala allah sarreeyo qawlkiisa weeyi uu yidhi aw yursila rasuulan ya dee aayaddii qur-aankii weeyaan ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuulan waxyan taasaa lagu cadfaya ah o irsaala rasuulin bay noqonaysa iyo rasul dirid rasuul diristii mooyaane marka masterka laga awilayo halkan ee laga dhalaalinayo ayaa lagu cadfayaa waxyantoore waayahay halkaasina maxay nagaga dhamaaday wixii nasbinaya an mudmaratan jawaasan waana shan waa bacda laami kay bacda alfaai walwaawi wahuma wa aw alcaatifaat wthaniy wlqismu thani qaybka labaad wahuwa qismigaasi maa weeyi maagaasoo tudmanu la idmaarin oo la xadfi can an la xadfi bacdaw maaga dabadi wujuban ay xadfan xadaf xadafkaasoo wujuban daa wujubi waajibnimo o saaxiba sitatu lix weeyi kay kay wey kaydii aljaara tujaarada ahayd kamaa taqadama sida inoo soo horumartay taasi waaba sida dib looguma noqonayo de waa waajibnimo iyo walaamuljuxuudi laamta diidmada weeyi naxw wamaa kaana allahu allah mu ahaanin muriidan mid doonaya liyucadibahum ey tacdiibahum tadiibkooga iyo cadaabitaankooga wamaa kaana allahu alla mu ahaanin muriidan kii doonaya litadiibihim tadiibkooga iyo cadaabitaankooga walaamta laamjuxuudka daabitkeeduna wuxuu ahaa wa kullu laamin qablahaa maa kaana aw lam yakun faliljuxuudi baana kutubti oran kusoo baranay xataa xataa weey xilima in kaana haduu yahay alficlu ficilku bacdaha iyada dabadeed mustaqbalan mustaqbal waa haduu yahay naxw xataa yarjica ilaa uu soo noqonayo ilayna annaga xagga naga muuse nabi muuse ilaa unta uu soo noqonayo markaa rujuuca muuse iyo markiisa in leeyihiin de waa istiqbaal ficilku soo ma markaa xataadaasaa nasbinaysa waana admud maraa nagu nasbiyey oo wujuuban ah de inta na waxaan kusoo qaadana jrumigii waa aw aw weeyi awdaasoo bimacnaa ilaa ilaa la macnaa aw ilaa ama ilaa la macnaa waa aw bimacnaa ilaaya ama bimacnaa ilaaya bimacnaa ilaa marka ay tahay waxa iyada ka dambeeya yanqadii shayan fa shayan buu usoo gaa waxa iyada ka dambeeya yanqadii shayan fa shayan buu usoo gaa marka iyada waxa ka horeeya waxa qaayo u noqonaya waxa ka dambeeya ayuu ku dhamaanaya laalzamanaka aw taqdiyani xaqii eeg ilaa xillimaadi laazimaysa ilaa intay dayntu ka dhamaanayso way kulmayaan soo maarsid u yahay waxa hadday bimacnaa ilaa noqotona waa maa yanqadii bacda dafcatan waaxida mar keliyu noqonaya maba kulmi karaanba waxa iyada ka horeeya waxa iyada ka dambeeya ma kulmayaan laaqtulana alkafira aw yuslima qatli sidaan u dilayo aanu garaacayan kolba u googoynayo islaamaya maaha de ama waan dili ama wuu islaami labada wax ka dhexaysaa ma jirto oo waa aw aweeyi bimacnaa ilaa ilaa la macnaa o ilaa ama ilaa la macnaa ka qawli ka qawli shaaciri shaacirka qawlkiisii weeyi laastashilana saaba aw udrika lmunaa faman qaadat ilamalu ilaa lisaabiri in badan baan soo marray laastashilana lawallaahiyo laastashilana fudaydsade oo fudaydsade oo fudaydsade asaaba ula iska iyo dhibta waxa dhib iyo mashaqo igu adag igu adag oo dhan tunkaan u ridanaya waan fudaydsanaya fudayd baan ka dhiganaya aw udrikalmuna ilaa aan udrikalmuna ilaa intaan ka gaadhiyo ididiladeeda ruux kastaa ididile iyo hadaf iyo meel buu ujeeda iyo sooma wuxuu leeyahay caqabaadka iyo mashaqaadka ka sokeeyo yoolkayga waan jiiraya oo waan u waan xamilaya waayo faman qaadat umay hogaansamin alaamaalu ididiilooyinku ilaa lisaabirin nin sabre mooyaane dee nin kale maba gaadho haddaad maanta kan biladood ka boodid haddana kan biladood ka boodid da sabrin way ku dhaafi maxalushaahidku waa maxay ow udrika udri ma garanaysaa maxaa lagu nisbiyey an mudmara wujuban bacda awaana bimacnaa ilaa waa bmana ilaa weeyaan iyo wa qawlii waa qawlo shaaciri kuntu idaa qamastu qanaata qawmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima wakuntu idaa qamastu qanaata qawmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima wuxuu yidhi wakuntu waxaan ahaa bu i geesnima isku ammaanaya wakuntu waxaan ahaa bu yidhi idaa qamastu markaan qabto waa baxruwaafire idaa qamastu markaan qabto qanaata qowmin qoom warmahood kasartu mid jejebiyo kucuubaha xagaladeeda meesha ay ka qaloocdo aw tastaqiima ama way toosnaan aw tastaqiima ama way toosnaande ama way toosnaan buu kuleeyahay ama ama waxa weeyaan way jabiba wa kuntu waxaan ahaa bui qamastu markaan qabto qanaata qowmin qoom warmahood kasartu mid jejebiya kucuubaha meesha ay xagasha ka leedahay ee yani waxa wey hanqawiyadeeda waa meesha qaloocdo weya kurtimada ay ku leedahay aw tastaqiima ama way toosnaan Ah, kucuubkaas luqa wa wa soo taagan baa ladha sida aawooda halkan hanqa baa la way soo taagan tahay sooma dee kaca baa la dha way soo taagan tahay ya wa kawaacib atraabna ka ilahay ku sifeeyey de kawaacib dee waa wax soo taagan weyan sooma waka wa kuntu waxaan ahaa bu yidhi idaa qamastu markaan qabto qanaata qawmin qoom warmahood kasartu mid jajabiyo kucuubaha kucuubteeda iyo hanqawyadeeda ama meelaha ay ka qaloodo ama kurtimadeeda ma kurtimadaad garana kasartu mid jebiye kucuubaha kurtimadeeda aw tastaqiima ama way toosnaan maxalushaahidku waa maxay aw tastaqiima ama way toosnaan ama way jabi ama way toosnaan wax ka dhexeeya ma jiro waa bimacnaa tastaqiima weeyaan oo an mudmara aya lagu nisbay wujuuban bacda aw bimacnaa ilaana wafaau sababiyati sababiyada fadeedii weeye iyo wawaawlmaciyati maciyada wawdeedii masbuuqatayna xaala yihiin labadani laba lagala hormaray binafyi nafyi nafyigaasoo maxdin baax tiran nafyi barax tiran aw alabin ama dalab lagala hormaray bilficli ficil wax lagu dalbo naxw laa yuqda la xukmi maayo calayhim ayaga oo fa yamuutu ay dhintaan waa maxay waxaa lagala hormaray nafyi maxdiyade oo lama burin nafyigi maxdiga muxuu ujeedaa lama burin de lama burin fa yamuutu fadaasi waa faau sababiya maxaa lagala hormaray nafyi laa yuqdaa afcaalu khamse weyaan calaamatu nasbina muxuu noqonayaa waa xadfu nuun wayaclam asaabiriin walamaa yaclam illahu aladina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin walamaa yaclam iyada lafteeda nafyi baa ka horeeya de wayaclam asaabiriin sidaa awadeed an mudmara wujuban bacda waawilmaciyati baa lagu nasbiyey walaa tadqa waa kibrina fiihi nicmada ilah idin siiye dhexdeeda oo fayaxilow dego calaykum dushiina qadabi aniga cararaydu markaasi ay idinku degto maxaa lagala hormaray tanna ya tadqaw nahyi baa lagala hormaray ma nafyi mise waa nahyi waa afcaalu khamse laadmina nahyaan waa nahyigii baa lagala hormaray laa takulaa cunin asamaka kalluunkaa cunin watashraba labana adigoo caanan cabaya watashraba labana caan cabin doonta tiyo lala qabo waa saddex tusaa tashrabiya tashrabiya tashrabaa ku banaan tashrabaad baranaysahay laa taakulaha cunin asamaka malaygaha cunin wa tashrabo labana caana cabidoodna tiyoo lala qabo maxaa lagala hormaray wa tashrabo waa la nasbinaya mansuubun bian mudmara wujuban bacda waawil maciya maxaa lagala hormaray nahyi laa taakul muxuu inoo sheegay marka iyadoo labadoodiiba lagala hormaray nahyi iyadoo labadoodiiba lagala hormaray nafyi masalatu ajwabiya ayaa la dhahdaa markaa dalabku wuxuu gaadhaa sideed buu noqonaya dalabku sideed ayuu noqonaya dalabku wuxuu noqonayaa sideed waxaa loo geynayaa nafyigana uge muxuu noqonayaa ya sagaal buu noqonaya marka markaa dalabku waa ka xag hoose kaale wuxuu shamlisanaya amarkii iyo nahyigii iyo ducadii iyo cardigii iyo taxdiirkii iyo tamanigii iyo istifhaamtii intaas waa toddoba nafyigana uge sideed maslatu ajwabiya ayaa la dhada ama alajwabiyatu thamaniya ayaa la dhada waxaana lagu jamcin jire murwad cuwan hawa salwa caridi xaadihimu tamanawrju kadaaka nafyu qadka mula sideedaasi wey sideedda dee tusaalayaashooda ma wada gaarine waxay nagaga filan labadaa aynu tusaalayna oo ah nafyigii iyo nahyigii labadaasa inaga filan jawaasimtu ba halkaa shekh taala ka wallahu aclam subxanak allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk